رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii fatxu lmujiib ama kitaabu tawxiid baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii allihii sarreeyey qowlkiisii ayuu baab u yahay yacrifuuna nicmat allaahi nimcada ilaahay ayay aqoonsanayaan fuma yunkiruunaha haddana way inkirayaan allahu akbar nimcadii ilaahay ayay fahmayaan waa garanayaan waa aqoonsanayaan haddana way inkirayaan wa akharuhum badankooduna alkaafiruuna waa gaalladay dahay ila subxaana wa tacaala haada maali waristahu can aabaa'i hadallo noocaasoo kale ah waaye nimcadi ilaah bay fahlayaan way aqoonsanayaan way garanayaan haddana way inkirayaan badankooduna kaafiriin waaye wa akharuhum badankooduna alkaafiriina waa kuwa kaafiriin ah wa qaala abulcabaas wuxuu yidhi bacda xadiidi zayd ibnu khaalidin xadiidkii zayd ibnu khaalid uu wariyey alladii kaasoo fiihi gudihiisa uu markaa ku jiray ana allaaha tacaala ilaaha sarreeyey ana allaaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeye baabu qowli illaahi tacaala yacrifuuna nicmat allahi nimcada ilaahay ayay aqoonsanayaan uma yunkiruunaha qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi qaala mujaahid wuxuu yidhi maa macnaahu wax macnihiisa uu yahay waaye huwa kaasi macnaha yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha waxaa loola jeedaa buu leeyahay qowlu rajuli qofkii hadalkiisa uu leeyahay haada maali kani maalkaygii waa maalii buu leeyahay ilaah baa siiyey haadaa maali wa wariftuhu waxaan ka dhaxlay can aabaa'ii aabbayaalkay wa qaala cawn ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan lowlaa fulaanin alla hebel hadduusan ahaan lahaynaa lam yakun kada waxaa ma dhaceen hebel hadduu ahaan lahaynaa waa baabi'i lahayn maanta hebel hadduusan ahaan lahayna waa qabi lahayn maanta hebel hadduusan ahaan lahayna dhibkaasaa nagu dhici lahaa lowla fulaan lam yakun kada waqaala qaala ibnu qutaybata wuxuu yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa midkani bishafaacati aalihatina ilaahyaalkeenna shafiicadooda waaye ergeyntii ilaahyaalkeenii ay ergeeyeen ayaan markaa ku xilnay wa qaala abulcabaas abulcabaas wuxuu yidhi bacda xadiidi zayd ibni khaalidin zayd ibni khaalid xadiidkiisii kadib alladii xadiidkaasoo fiihi gudihiisa uu ku jiray ana allaha tacaala ilaaha sarreeye qaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoonnadayda waxay ku dariisteen mu'minan bi iyo wa kaafirun mid ani i rumeeyey iyo mid ani markaa igu kufriyey alxadii xadiidku waa beeraa xadiidku waa beeraa oo roobkii yimid habeenkii sulx xudaybiya ayuu rasuulku salaada subax dujiyey xalay roob da-ay markaa kadib uu salaada ka baxay buu yidhi ma ogtihiin wuxuu rabbi yidhi ilaahay wuxuu yidhi addoommadayda waxaa ka mid ah ku ani i rumeeyey xidigana ku kufriyey iyo mid xidiga rumeeyey anigana igu kufriyey qof allaale qofkii dhahay mumtirunaa bifadli illaahi baa nala ku reebeeyey ilaahay naxariistiisa amuu i rumeeyey xidigana waa ku gaaloobay ka laakiin qofkii yidhi muntirunaa binaw'i kada xidig heel baa nala ku reebeeyey kaasi xidiguu rumeeyey anna waa igu kufriyey waqad taqadama xadiidka qofkii xasuusta uu noo soo hormaray wahaadaa kaiiran kani wax badan waaye oo fi lkitaabi waasunna kitaabka iyo sunnada ku soo arooray yadunnu wuxuu eedaynayaa subxaanahu ilaahay wuxuu la dagaalayaa uu eedaynayaa man yudiifu qofkii u leexiya incaamahu nimcooyinkiisa ilaa hayrihi hayrkiisa qofkii kayrkiisa u dhiir u idaafeeyo u tiiriyo u leexiyo nimcooyinka ilaahay oo wayshriku bihi ula shariik yeela alle qaala bacdu salaf waxay yidhaahdeen salafka qayb ka mida ah aayaddaa waxaa loola jeedaa huwa ka qowlihim waa markay dadku dhahayaan kaanati riixu dabayshu waxay ahayd tayibatan mid fiican marka baa lagu safray ama dooni si badbaadoo dad qabtaan looga soo degay oo xeebtay ugu soo xiratay alxamdulilah ma dhahayaane waxay leeyihiin kaanat iriixu tayibatan dabayshu way deganayd oo way fiicnayd waalmallaaxu maaquubaha mallaaxa waa qofka ee doonta wadana xaabiqan tif buu ahaa sida wax loo kaxeeyuu yaqiinay saasay leeyihiin waxaa si labad ugu nimid oo si badbaadaa ugu nimid waxay tahay dabayshaa deganay naaquudaha doowadahana wuxuu ahaa xaadiqan nin foorta ahoo taf ah iyo wanaxwa daalika wixii lamid ah oo mimaa huwa jaarin soo marmara oo ku soo socda calaa alsinati kafiirin dadka badankooda carabkooda dadka badankooda carabkooda hadalladaas ayaa kasoo baxbaxa baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey ayuu baab u yahay uu yidhi alle falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan wax andaad ahoo shirki la ah oo lafa ah ha u samaynina wa antum taclamuuna idinkoo og idinkoo og inuusan ilaahay andaad lahayn idinkuu og ilaahay intaasoo dhan inuu ka nasahan yahay ilaahay shirki ha u samaynina falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi ilaahay andaadan wax andaad ah oo shirki ah oo asaga cibaado la qaybsadaa ha u samaynina wa antum taclamuuna idinkuu og idinkuu og inuusan ilaahay andaad lahayn inuusan ilaahay shirki lahayn inuusan ilaahay masal iyo wax lamid ah uusan lahayn ha u samaynina ilaahay subxaana wa tacaala nig iyo andaab iyo wax isaga oo kale ah oo loo caabudo wa qaal ibna cabbaasin ibna cabbaas wuxuu yidhi fil aayati aayadda markuu fasiraayay ama aayadda uu ka hadlaayey wuxuu yidhi huwa shirku waa shirki andaabka la sheegayo shirkiyaa laga wadaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan shirki ha u samaynina ilaahay huwa ashirku waay akhfaa wuu ka qarsoodidamaya shirkiga min dabiibi namli quraysho calaa safaatin dhul ama ee dhagax safaad ah maraysa sawdaa'a oo madow fii dulmati leyli habeen mugdi ahna ay tahay taas macnaha shirkiga qofku uga soo dhuunasho badan yahay shirkigu qofku waa u soo dhuuntaa sidii mtaqaanaa baashanan laba lagu magacaabo waa qurayshada quraysho oo madow oo haddana dhagax sibsib ah oo madow maraysa haddana habeen mugdi ah oo madow sii maraysa mala arkaa waa maya sida aan loo arkaynin ilaahay ayaa macnaa shirkiga ayaa saasoo kale kuugu soo dhuumasho badan oan loo arkaynin sidaa darteed baa la leeyahay shirkiyaa laga wadaa shirkigana qofka waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo sababtii waxay tahay waa kuu soo dhuumana dhuumashuu qofku markaa ugu yimaadaa ibni cabbaas fil aaya asagoo fasiraaya wuxuu yidhi andaadu huwa ashirku waa shirki akhfaa wuuna ka qarsoodi badan yahay min daliibi namni ee namliga waa qurayshada oo calaa safaatin meel safaad u sibsib ah maraysa sawdaa'a oo madow fii dulmati leyli habeen guddigiisana markaa ku socota wuhu waxaa kaloo shirkiga la yidhaahdaa an taquula inaad dhahdo shirki waxaa kaloo ah qofku inuu yidhaahdo an taquula waa inaad ku hadasho oo aad dhahdaa markaad hadlayso adigoo ilaahay u shariig yeelaya inaad tidhaahdo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo waxayaatika noloshaada noloshaadaan ku dhaartay iyo ilaahay waa shirki wallaahi ilaahay waan ku dhaartay waxayaatika noloshaada yaa fulaan yaa fulaano hebelow waxayaatii iyo noloshoodaan ku dhaartay aydana waa shirki kale wataquul inaad dhahdaa shirki ah lowlaa kulaybatu eriyaalku haddaysan ahaan lahayn haadaa ee kan ah eygan hadduusan ahaan lahayn la ataanaa waxaa noo imaan lahaa oo guriga u soo dhici lahaa allusuusu tuugada tuugadu way noo soo dhici lahaayeen maxay nooga cabsanayen ma taqaaniin eyga hurdaa ku filanba eyga inay ay dilaan ay sun ay wax u maryaanoo dhintay soo galaan baa ku filan ya xafidayo allah subxaana watacaala saa darteed waxaa shirki ah buu leeyahay wataquula inaad dhacdo lowlaa kulaybatu haada eygan hadduusan ahaynin dadcunka ah la aataanaa allusuusu tuugad waynoo soo imaan lahaayeen walowla albaqu baqdigu hadduusan ahaan lahayn uusan joogi lahayn fi daari daartana la aataana allusuus tuugaa noo soo dhixi lahaa baqdigu waa shimbirta weyn shimbirta gorgorka oo kale ama shimbirta hadasha ee marka tuug soo dhaco iyo waxyaaba noocaasoo kale oo qooqaacdheesoo qaylinayso shimbirta noocaasee baddiga la yidhaahdo hadduusan ahaan lahayn tuuga noo imaan lahaa waa shirki wa qowlu rajuli waa ninka hadalkiisa uu ku yidhaahdo lisaaxibihi saaxibkiisa maa shaa allah wa shita maa shaa allah wixii ilaahay doono washita adigana aad doonto waa shirki wa qowlu rajul waa qofka hadalkiisa uu yidhaahdo lowla allah ilaah hadduusan ahaan lahayn wa fulaanan iyo hebel wallahi maanta waa baabi'ilaha saanay noqon lahayd kulli maxaa la jiraan taqaana iyo maxaa la ogol yahay waynoo imaan doontaa lowla allah hadduusan ilaah ahaan lahayn uma haddaad dhahda dhib ma laha waayo qofka marka uu wax kuu qabanayo waa markuu ilaahay subxaana watacaala kuu qabto laakiin haddii ilaahay qofkaad isku darto shirki bay noqonaysaa wa qowlu rajul lowla allahu wa fulaan waya cabska la diidayaa maxaa la rabaa lowla allaah hadduusan ilaahay ahaan lahayn uma bika kadibna adiga uma haddaad dhahda dembi ma aha shirkina ma aha laakiin wowgaasaa shirki keenaaya laa tajcal fiiha ha u yeelin gudihiisa fulaanan hebel haadaa kulluhu intaasoo dhan bihi shirkun waa shirki iyo gaalnime iska ilaaliya rawaa ibnu xaatim baa xadiidkaa wariyey ibn abi xaatim dheh rawaahu ibn abi xaatim baa xadiidkaa wariyey wa can cumar ibn khadaab radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaartaa bikayri illaahi ilaahay cid aan ahayn qofkii ku dhaartay faqad kafara wuu kufriyey aw ashraka ama wuu shariik yeelay rawaahu tirmidiy waxasanahu wuu wanaajiyey wasaxaxahu alxaakimu xaakimna xadiidka wuu saxiix yeelay xaakimna xadiidka wuu saxiix yeelay rasuulkii alla wuxuu leeyahay man xalafa bikayri illaahi qofkii ilaahay cid aan ahayn ku dhaarta faqad kafara aw ashraka waa kufriyey ama wuu shariik yeelay wa qaala ibni mascuudna wuxuu dhahay la an axlifa billaahi inaan ilaahay ku dhaarto kaadiban anoo been sheegaayo ayaa axabbu ilaya xaggayga looga kay jeceyl badan yahay min an axlifa inaan dhaarto bikayrihi ilaahay keyrkiisa saadiqan ama run sheegaaya allahu akbar hadan weyn waaye ilaahay oo lagu dhaarto ayadoo been la sheegaya dembi weyn waaye ayadoo dembi weyn ay tahay haddana inaan ilaahay keyrkii ku dhaarto ama run sheegaayo ayaan ka jeclahay waaye oo xaggayga loo jeceyl badan yahay inaan ilaahay magaciisa ku dhaartan cidna aan u shariig yeelin been aan ku sheego macnaha ilaahay aan ka been sheegayaa oo been baan ku dhaarna ulama jeeda ibni mascuud inaan si fiican u fahmnaa fiican muxuu ka wadaa marka shirkiga dhibka uu leeyahay ilaahay hayrkii oo lagu dhaarto dhibka ay leedahay ilaahay hayrkii antaan ku dhaaran lahaa anoo run sheegaayo waxaan ka doorbidi lahaa u sharig yeelin anoo been sheegaya anigoo been sheegaya faman adlamu minman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatihi walaaika yanaaluhum nasiibuhum ashulaai kale subxaana wa tacaala saa darteed qofka waxaa la leeyahay ilaahay hayrkii ha ku dhaarani mar walba ilaahay keligii ku dhaaro subxaanah wa tacaala wa an xudayfata radia allahu canhu xudayfada ilaahay haka raadi noqdee can ilnabiyi nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu dhahay nebiga laa taquuluu ha dhihina maa shaaa allaahu wa shaaa fulaanu saa dhihina ma shaa allah haduu ilaahay doono wa shaaa fulaan helinna uu doono walaakin quuluu dhaha maa shaa allah hadduu ilaahay doono uma kabacdi shaaa fulaan hebel uu doono waa taata soo tilmaamay wacdafkaa la diidayaa ilaahay iyo hebel maxaa la rabaa laakiin ilaahay uma uma maxaaba soo harayba wixoo dhan ilaah baa dhameeyey waxaan sabab lagaaga dhigay qofkaa wax ku taray qofkaa baxdibka kaa badbaadiyey qofkaad ilaahay sababkaaga dhigay maa shaa allah ilaahay wuxuu doono uma dheh kadib mashaa'a fulaan hebel uu doono taasaa la ogol yahay laakiin wow inaad ku darto ilaahay iyo hebel inaad dhahdo taasaa mamnuuca waayo ilaahay iyo hebel ma ma wada geli karaanba wa can ibraahim annakhaciy annahu yakrahu wuxuu nacahayay an yaquula arajul qofku inuu yidhaahdo acuudu biاllaahi ilahay baa magan galay wa bika iyo adiga wayujawiz wuxuu bannayn jiray an yaquula biاllaahi uma bika ilahay baa magan galay kadibna adiga uma haddii mar lay ekaado waxay dhammaadeen ilaahayaa khallisoo dhameeyey wax yaro sabab aad noqotay keliya yaad qofkaa u tartay qaala wuxuu yidhi wayaquuluuna waxay odhanayaan dadkii lowla allaahu uma fulaanu wayaquulu wuxuu odhanayaa qofka dayla allah ilaah hadduusan ahaan lahayna uma kadibna fulaanu waa baabi'i lahaa walaa yaquulu uusan odhanin layla allaahu wa ilaah iyo hebel haddaysan ahaan lahayna taasaa markaa la diidayaa xaalada ibraahim annaqaacina saasuu markaa leeyahay marka qofka muslimkaa mar walba waa inuu ilaahay ku dhaarto ilahay laakiin wax allaala wuxuu rabo baabu maa jaءa fii man lam yaqnac bilxalifi billaahi qofkaa kuu dhaartay wallaahi ma arkin buu ku dhahay wallaahi ma kugu samaynin nin baad sheegaysaad leedahay maya waa inaad ku qanacdaa ilahay magaciisa haddaad ilaahay magaciisa ku qancin maxaad ku qancaysaa marka looma jirto magaciisa waxaa la yidhi wuxuu arkay nin tuug ah oo xabaaya gacantay ugu jirtaa waakan wuu soo qabanaya wuu soo wadaa tuubkuu dhaha waa maxaday saamaya wallaahi buu yidhi inaan xadayni wallaahi ma xadooyi nabi ciise xuuri baa layidhi aamantu billaah ilaah waan rumeeyey wuu kala tacaynay ilahayga waa beeniyey indhahayga waxay arkeen been waay ninkan wallaahi ma yidhi ilaan beeniyey ilah baan rumeyey subxaana wa tacaala aamantu billaah mar hadduu ilaahay iigu dhaartay biswaay aaway aragtida aan arkay ninkana wixii la baxaaya indhayga been bay sheegeen buu yidhi xaaladdaa marka waxay tilmaamaysaa qofku waa inuu ilaah magiciisa ku qanco qofkuna waa inuusan dhaaranin ilaa asagoo run sheegaya maahan maanta waxaa baata been isaga dhaaro ina aladiina yashtaruuna biahdi illaahi waaymaanihim amanan qaliilan lacag yar iyo wax yaroo adduun ah hel yuu ilaah magaciisa xafku siinayaa war inuu joog war wax sahlan ma aha war ilaahay magaciisa ma fududa war ka joog mayu buu leeyahay hana gaaro ankadkaduud hadaa rabo haddii la rabo meesha rab ilaaha ugu tuuro macnaha waxaa dhibaata ah maanta iimaankii ibr noqday qofkan waxtaa xalqaniin aho adduun kalow ka dooranaa ilahay magaciis subxaana wa tacaala marka baabkaasaynu qaadan doonaa laakiin caawa meesha haynoo joogto wabilahi towfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam